kitaabm asadirtan oo maafwaad la dhehraa waxaan ka sheegaaya boqol kaleeto oo yani faaida badan ay sheegaan laakin hadda insha allah gooniyan wax kala ciinaa insha allah wadinu shaarici jidkii dhawadiisii mana fasaho qadaan oo markii roobka da-o ama biyo hadii dhoo hada socoto waay saa jid kala maraayo diinkii almutayaqan oo la yaqiinsaday oo la hubsaday نجاaسته نجاaس isla hubsaday يcفىa waa la caفiyaa عnhu يcفىa waa la caفiyaa عnhu عn الtuni amaa ala caفiyaa amaa ki xafiisa ala caفiyaa وayتacadr oo xulshay الاحtirاaز dhoofasho minhu laga dhoofsado غاaliban sidii oo loo badan yahay غaaliban sidii loo badan yahay saa waa la caفiyaa soo qabaan roobka timaad xaas waay manaha kii oo rijaadkiis aan laga soo gelin waqtiis balaa wa camal waa looh loohu lahaa ijid cadahaa camal waayo oo waktigii madabka lama haayo oo bidcatahii oo weynahay iyo luqluuyahaa balkiisi leemaleemaha meesha leemaleemaha iyo khalaad oo ku kuwa soo fasal kashasho ama kuwa soo buudeyso oo kuwa soo buudeysa iskale jawhadaasii oo aan layqiisa najaasagiisii fiiyaa maraa roobkaa maraa asalkii daahir waayo shay oo la hubsanina maaha nijaasagiisii yucfaa canhu alafyaa inkaas alafyaa waladii oo kii oo magaciisi aan la hubsanin nijaasaiisi aan laheeli fii haalibka ah amase waa la ogyahay fii haalibka ah luha xagoodii waa la afsiyaa jilbaa xaggoodii wixii gaara waa la cafiyaa wixii lagaa xaggoodii kusoo fafaniino wakaa soo gaaraan waa la cafiyaa jilbaa xaggiisa wixii kusoo gaara waa la cafiyaa xagga hoos oo qoyaankii kasalkii kasalkii oo kaa soo waa la cafiyaa cafigiisay waa wakti bal cafiyaa wakti kasta miyaa ma sameeya walaan una sameeyaa wakti yaraa sameeyaa maxaa niraa una sameeyaa si amaro watiga roobka badan ku ima walo haadaa waktiga iyo makaanka qaacida inaa ku jirtaa insha allah waa la ogaa doona waxaa iskhilaafayaan waktiga waa iskhilaafaya meesha ay yihiin waa iskhilaafayaan waktiga gu ah oo waktigii xagaayada waaye iyo waktiyaasha waktigiiya ay badan yihin waay maxaa yeelay dabada markaasi waxay noqonaysaa sidii loo badan yahay markaasoowadii aynaahi sooqadii wixii hoosoo anas angala dawdi waxawaaye wixii hooskaa jira lugaha jilbahaada ilaa lugaha ah wixii soo gaaro wala atihaa ala atihaa ama markarayso fi ambuuska shaatiga garbiisa camal ambuuska garbiisa camal geedka kore oo kulaytiga meelhaas waashaado malacati haayo mooda a iyo waxaa lawala qaadaa iyo waktiga inta waayo malacati haayo waاkhtalafa fi lwakti wa mawdicihi waاkhtalafu askaraafa min asiri yani casiga waktisaas khalaafaa bilwakti waa mawdicii waktiga i mawdiciisaas ku khalaafaa oo daciifi mays yahay waxaa ku kala casi haaye bilwakti waa mawdici waxaa laga casiyaa min asoobi waa la casiyaadani guninka hagaayaha oo huwa oo biyaha ay badan yihiin waxaan guninka jilaadka aan la casi heenin ha usugu casiyaa jilaadka roob ma leh yani oo faaimaado waa la iska dheeri kara waayo sarafki waa la asiya lawhiya marki jidaalka ilhina waxi oo darbaha jaaro i gacmaha ambuus gacmahiisi iyo magaciisi kuwaas lama asiyaayo minasoobi walbadani badelka iyo sababka ala asiyaa وعن غليل بدن دم البراغيث ومن الدباب واختلف الصوب والبدن قليل كيس هو كثير الهر قليل ضابط كيس كان يقول أسها ضابط أصليها كان بدن مقعيس ضابط أصليها قال غازي هذه مقعيس خفي نجaasaas oo nijaashaas oo yani diinkaas oo masiixun ahaaday yani waxaa lasu lahaa qaliil iyo kasiir alasulaa wa lagaa sheegan dhoortaas si si yaraa waaye ki yaraa waaye kan lacaghaay si yaraa waaye ama badan iyo kanad shee qaliilka maxaa u yani a u daabita sheegu kastaa qaliilka iyo kasiirka aliimku waxaa kasaa cafdigaabu kasaa fuqaha waxaa yireen radia allahu tacaala canhum qofki waxaa la yihaahaa kan oo dhacida loona sideeheli haddii la afko oo la dhahaayo kala hadii la afko la dhahaayo dadka ay leehaayaan alla kufti adiga maxaa yeele doohada meel kasta kaa adoo dhanaad ku khasarti marka dadka ay raaheen arko isaahiraahiin ay lawaadaan ay yaahiin yani adiga waa soo dhacdiya maanta aaada ma gaari male maal walba yani maradii dhamaanteedii fasaxi waa gaaray fasaxi yani ilaa garabka ilaa kor ilaa caloos mahilaarkaa marse inta hoosanasa yani kasi dhacay kasi karo dadka hadda yaahiin waa soo dhacdiye waxaayaan kisu dhacdo waxaan dhan waa kuwa bariyaha maxaa inta saa soo gaaray taasi hadii macnaha waxa waaye waxa waaye hadii oo la nisbeeyo dhacid hadii loo nisbeeyo qalil waxaa ligaa ti dhacid aan loo nisbeeyeynin kasiir waxa waaye ti dhacida loo nisbeehayo waaye oo laga hadii la arka wax lain famiin yareysa rajulkii hoos hadii sacad hoostiisi yani famiinkaas arkaawaaye oo sacadka badisoo qaada مثل حديث الصالحين بعد تكون وعزة ملليها يعني سمع السعيان ama hadii oo yaryahay oo kufur looma sbeyayni milki la arso waa la cafiyaa hadii kufur looma sbeeyo kala cafihaayo hataa hadii yani fafanintaas waxay yihiin waa la cafiyaa maxaa yl dinka xariiri maaha adiinu laysa bxarajin dinka xariiri maaha maaa baa dhaho aliil waxaa lagu kasaaliyey aftuqada ayireen waxawaa si oo dhaci loo isbeen san kufriga loo isbeen ama bilcasi waa kufrig awen ama hadii la isbe kufrig leedaa adiga hay maalmabaa adoo kasosiyaada aad kusoo dhacdo daala kasaaci maslaxa lakin si arkaan ay waahin ay layaayaan adig ka dhacdo kushahmaashii kaanka yaalo kaasi kasiir wa kasiirkaa malacaas waayo haddii qaliil yahay qaliilka waxa waaye kalo dhacida loo nisbeeyen waa kufrid aan loo nisbeeyeynin hadii la arka waa kufrid la reerin hadii la arko kaasa qaliil yadaa qaacidi oo fiican walaan le waay ويؤتى ولا أتيا عن قليل دم البراغيث haliga daraawiihii injirbodeydii yani dhiigeedii iisiya walacsiyaa wahalili wanilidubaabi waxsiyaa xaarkiisii kiisiya mawalacsiyaa qalilkiis walacsiyaa waxkaa walacsiyaa an qalili dami daraawiihii injirboodada inaka dhilka amidahaa dhilkaha yani dhilkahaa diigiisa yar waa la cafiyaa injirboda laakin imika dhulkaanila dama injirboda ay jirin yani culamada si soo akriyeen intaa waay sabayeysa iyo hadii fiirisid laakin damanaasi xadiiska rasuulka weynid qofkii u dacwoodu ya rasuul allah anagoo makanjiisanaa abadii yani waxala cunaa kan waxaa dadka cuna injirboodana boodana makaa naqaanaa kan oo dadka oo masiibaadka kasoo doorada kasoo taas ma taas silafaas loo heegaa mana ruuxa xadiis dheera ku jira ma misla ma kasbeen way darbeeda mana injir injir waa dhahan injir beeder dhahan taas ma aha balaawiis balaawiis hadda ayaa ruuxa suuxa u naqaana لكن حياة الحيوان وحتى هذا في ظاهر كتاب الحيوان إلى ونسيدي وحتى هذا وحتى إذا نغطى من جسم برغوث وحتى إذا سيد الماء عمل لكن سيف أروسا وحديث رسول سيد من في هنيك أهلي ما هي أن المدنية هنيك أنس بن مالك على الوضع يحاسب أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا ما يسمح بالنبوة أو يعني إيه عاها ويسب بالغلوث عاها بلوث آه حديث لبوس فقال هذا النبي لا تصبوا آهين فإنه أسري أيغض نبيا بصلاة الفجر من نبيها أساس الفجر السوكعيي هذا النبي صلاة الفجر السوكعية آهين الحديث وجراء وحولي يعني حديث أحمد وري بالزارة وري بخاري كتاب أدب المفرد من راعي أدب المفرد تبع الصلاة تاركا شيئا فليلا ما كتاب سواء تعريفا سواء أدب المفرد سواء أدب المفرد السوري أنس بن مالك على غيره عسير أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا من أسمع أوه يسب آه بغيثا آه فقال وحاسب لا تسب يا عين فإنه أيقظ نبيا نبيا أستوسي نبي أفلت أستوسي بصلاة الفجر أستوسي walaahiga badi barkood maskabigi jirin hurdiga ma jirin aiiskoodi makabigi jirin absuusi camal lasuu yahay makabigi maxay li alasaana si ahaa aladuniya hmm. aldunis la jiri marka diiga oo oh, magaciisa baraahiidka asaliini baraahiid kaladahaanana maxaad ah qur-aanka kuma imaanin asaliini maxaa saa meesheey faaytood albaraahiid asari ladina camalna hay النبي الذين عملناه هذا الشيء وأصروا هو الذين لكن الذين بدلنا الرياضة وأصر النبي الذين نحن دار أبو جراء محاطة الحلول وغير خلاص سيدين أكلوا من براغيث براغيث وحوايا ديجا alaalkiis oo bani aadamka dhiigta waay marka dhiigto ay soo gelaysa adana dan markeeda dhiig malaha dhiiga insaanka oo diikasa dhigeysa dubaax xtila jamci waay dubaab waa yani mfradkiisi waay dubaab waa mfrad waay jamciisi waaa la dubaana layaraa riban riban adiba aloo jamciyaa riban adiba aloo jamciyaa sida xaarkiisi taasna waa la casiyey kisiyaa waa la casiyey walasaxu oo kasbiyeyta badan waxa waaye laa ycsaa malcafiy can kafiirihi kafiirhi madkuurkaas oo lasoo sheegay yani kiisi badan malcafiyo can kafiirihi maaayl naadir waaye waan laga doorsi karaa yani kan oo kasida yani xaafis waa laga doorsaa doorsi karaa daraadeed haddana naadir waaye wax badan maaha walaa can qalilin walaa can qalilin walaa can qalilin وlaa kalil min karat carqayn walaa yucfaa lama cafiyo kaiir ma la cafiya وaصح laa cfa an kaiirinkiisa badan hadii laga cafiyaa usna ma laga cafiyin maa jiraayo si laga cafiyaa maa laga cafi haayo oo lacafi lasheega intiida aqsaam nijaasaya saddexa u kacdaa waa insha allah may keeni doona iyada madbuuta yani intii laga cafiyaa waxaa laga cafiyaa marada maradaadi aado maradaadi ad ujeedid waala cafiha san waay waxaa laga cafihaa dalkada saas oo kale dhiigeedii intee laga cafihaa marada laga cafihaa kasaa laga cafiyaa waxaa laga cafiyaa yani gooshii kugisti gooshii kugist ama gooshii ludukaari damari ludukaari asii kaxsii caarkiisi oo warihayo su-aalkii macsuucan huwaaye marka ulkii ahlu jidha waa laga cafiyaa waxaa laga cafiyaa badelkana waa laga cafiyaa qofka niska gaaro meel aan laga cafiyeyn maayo ma laga cafiyen qoyteen kalsosida kuamateen waa laga cafiyeyn kuxasidiya ku dhahay xaafis maldiya yar iyar qoyteen aan dhamayn xasil ma qoyteen waxyaba ahaadee waxyaba ahaadee waa nijaasiyaa waa nijaasiyaa doorin ooseen manaa bihi yaraaw nala cafihaayo biy ooseenka namaan waxaa laga cafihaayo biyaha saleedka badbaysa oobka sa oo la cafihaayo jiraa biyan laga cafihaayo oo kalada kasmigelamaaka oo badanka laga cafihaayo mara laga cafihaayo biy haddii kudhaan la cafihaayo siyaasa waxa waaye kan isha aan adkeynin maa laa yusriku darfu sibadka kan waxawaaye sidiisa aan afeelin nijaasada oo imaan ool waxyar waay dan la arkeyni on la arkeynin matiiku laciif niyka laciif aan la arkeyni taasna diiniisa la cadoo inaa yar tahay hadii og yahay digaas yar yahay oona la cafoonin waa la cafihaa isha ba an gaareenin maa laa yudraku darku isha ba an gaareenin waa la cafiyaa biyo xagiisa laga cafiyaa horninkay ku dhacda laga cafiyaa roobkii ku dhacda laga cafiyaa maxaa yeel wax arkaada ma oo isha afoonin waaye oo ishaan gaareenin walmaytatu dhiigiyo waxa waaye baktigii oo oo dhiig aan lahaan baktiga dhiigba lahaan dhiikan sii camalba waaye big malaha waniga camal waay quraan waniga mataqaanaysa waniga camalida quraanyada iyo ka camal waaye insan waniin taasna wala taasna usna big dareegaya mala maayacaadka lu asiya taasi maayacaadka lu asiya waxyaalaha qoyn subuka kabiidka caanaha waxyaabahaas bay ku dhacaan wala asiyaa nafaqsigii oo guul aan lahayn oo ahaayo aan lahayn taasi maa aata aliatihaa masalan ba waxa waaye hadda waxaad aragtay bixsi oo baxsi ah ado salaada kujirta korkaada saaran yahay aliatihaa maasi korkaada saaran yahay markaas me ah. maa aata min liatihaayo laakin haddii haddayd aragtay baxsi korkaada fuulo oo dhintay oo salaada kujirta salaadaa waa burtay kabax فقاaد حبd الله تحتي mnigi baran baran haweenki mnigi o تحtigi iyo baran barayaalki وaxyaal kaas aفراad iyo ajra oo yani iyana oo dhig an lahayn kuwaas kuli abslaad ku jirtid hadad ku aragti malalaadi ama korkaadi ad ku aragtid ay saaran yihiin salaadaas waa burtay salaada waa burtay salaada waa burtay hadda soo bilaab salaada utl asmaa ilamin waxyaala kaleeta a jira kuwa oaysi yani badanka laga afihaayo makaanka an loo oo loo afihaayo maradaa loo afihaa makaankii lidikaa loo afiya ay macnaha loo afko maradii ay saarayiin laga afiyaa mayacaadka ma loo afiyeynin taas waxaa waaya hadda soo soo mayacaadka maafaaday biyaa gaari maka leeyahay inta ma big yar walaa qaliil intasarana taa asaaba qaliil oo yar oo walaa yuctaa lama adkiyo asli qaliil intasara bicarqin walaa yuctaa lama adkiyo qaliil oo yar oo intasara faafay bicarqin oo ku faafay biig ku faafay waxyar dhiigku faafay taasi malcad waayo dhiig yar waayo dhiigkiyaa ku faafay damcad waayo waal yani qaliil iyo kasiir sheelu kasaabo tucraf alkasratu watucrafa waaa algu kasaa alkasratu badiya bilcaadati algu kasaa caada algu kasaa bilcaada algu kasaa macnaha aada lkasaa cugsiga waxawaaye markii la damoodo waxaa laleeyahaa dhiiga dhiig badan waay dhiigacyaala badan waay oo yar dhiigacyaala badan waay dhiigacyaal layar waaye yani badan maaha bacda bacdii waxa waaye duul wax badanaa kuku waxyaalaha laleeyahay waxaa ninka inkaspiya asoo jijiri minda arkaay saasaa leeyahay haddii la jiri haddii oo la dayin qalii haddii la jiri arkaa qultu waxaan leeyahay ani sheekh nawawi haddaan ahay alasaxu qolka fiida badan cinda almuxaqiqiina muxaqiqiinta agtoodii kufiyada badan alcafwu muطlaqan alcafwu cafwi waaye muطlaqan iطlaaq ahaan alcafwu muطlaqan waaye muطlaq ahaan damil baraahiidki iyo magaciisii waniin وaad cfiidka badnaad oo laga facan kasiir lwiri waraaqana intashara oo muطlaq ahaan dacaweyn oo kaas inta jiro yaraaya badnaaya diigaas oo digidkaada kusoo saasay yani yani saan cinda almuxaqiqiina alcafi muطlaqa waay iطlaaq ahaan alcafiya wallahu aclam duyaa ku caalime yaraaya ay badnaayaan macfu waay mumnayadii kitaabkiisa hafkileeyahaa majmuuca asaxa waxa waaye asxaabta asraaceen macnaha mahal asahasne waay maradii laguntanaa waay oo dii gaaray bilaa qasdi u gaaray macnaha tan waay oo waxaa ku yaal yani dhiig dhiig oo dhiqo waxaa siyaari salaadkiisa ama kaanbuus ml darti hadii ficilkiisa aktizaajiusoo abdadha kudili haya damikaas kudili dadkiisas kudili diigisaas tijaaj malcabkahaayo ilaa tijaar maahine عند المحققين محققinta agtoodii digaas dig oo sawis badan intasara sacaad inaad kufaasay ana markaasi farkan alcasu muطlaqan waa jam lbasaraati simbarbaarkii dhiigiisii albaraagisi ka dambilbaraagisi lamid yahay simbarbaarkii dhiigiisii simbarbaar waxaa waaye yani siminka oo wajiga kasoo baxaayaan oo wajiga markidhayalahayan ninka ninka kasoo baxaayaan kala bixiyo raafici imawaawi oo bixilgaraawiinta laheli raafici imawaawi ula ula saaf oo ula beli qultu dacan waxaan leehay hal asaxuu cinda almuxaqiqiina muxaqiqiinta agtoodii waxa waaye alcafu muطlaqan sheekh nawaawi iyo raafici kala ma oo kala bixi haddana waxaa kala bixisaa sheekh raafici kala bedel cusman kasiir iyo badan qolkiis kala bixi waxaad leeyahay hadii haddii magaciisi oo marmaro oo macnaha lamiiro lamiiso aan iraa lami baraahiisa hadii miiso miisasoo miiska basaraatiha kami basaraatiha tadmiisi min barbaartiha hadii lamiiso waxaa laleeyahay dalaa israa malcabsa hmm. wadamaamiilu damamiil o damamiil dhigagoodii dhiigoodii damu damamiil waxii dhiigoodii dhiigoodii hadda macaamil waxaa kala bixiyey raafici madaawi meesha oo kal baraahiisa l alcaf mutlaqan allahu aclam alcafka cinda almuxaqiqiina haddana alcaf mutlaqanaas maa waxaa kala bixi kalamaadna yani sheekh madaawi sheekh raafici aqwaashiis kala bixi ina kala kaa kasiir ahaa waxay badnaayeen وqayla waxaa la yiri yani taasi inta mawalaafici kasiir iyo qaliil waa yani lagala saara qalbigiis qaliil kasiir kalbihaa asli waay qayla waxaa lain asara hakiis marmaro asmiyo amase asmiyo falaa mala asihaayo asmiyo yiri asmiisi sin barbaarki yani dhiigiisi skiisa kala cufaa wdamamil والcروح yani boobkii dhiigeedii iyo moodculkasdi talaanfalkii dhiigiisii iwalxijaamati tooyinkii dhiigeedii tooyinkii dhiigiisii ila waxaa layidhi albasaraati ay kula soo yihiin ay lamid yihiin in barbaadkii dhiigiisa ay yihiin ilahay nagri dami waqaaxin qorxin badri dami kiifkiisa walasiya ag jibat quwat albasara habisheed soo baxay bacd alxijaamati waxay soo baxay aasasaweeka bacdi waxay soo baxay waxaa yiri kuwa kulli basaraasa dhiigis lamid yihiin in balbaarki balbaraahiis raawi maxaas ahay cinda almuxaqiqiina waxaasa digeedi alcafu cinda nawaawi waraafici ariiqi kasiir kala bixi raafi asiisi taas ala raaca saas saas ala raacsiha i horadgeey cibaadkaas wa abdjazmi asiskan abdijazmi as imaam waxaa laabudka ah inaa qool oo raaji ah oo qal ah اليزيد قول راجع معنى قول وقول اليزيد هي انك تعدوه ان ينص انه عدوه على الراجح فالراجح انك تعدوه الأصح أن كان مثله بدون مغاله الاستحاضة اليزيد أن ينص فلا بد وإلا عد الذهن الإمام الزيد مدرس معايا ما تسمعين أزحي أزحي أسمعين أسمعين انتفاق دموا أسمعي يعني ثلاثة أجراء وإلا حدي مغيثي أوف تجي لما لابد وحاله هلت لأي هاي أن ينص على الراجح قوة أو قوة أنه مغيثي أو فعبدوه راسه هو حول بسيط بما إنسان مثله إنسان مثله نفسه فلا هذا الشيء أو الدين أسرة الكيسي badilna asdaaci maayo asdaaci maayo si bandhow badan yahay fakal istaxaadati diigii dareerkii dareerkii as lamid yahay wailaa hadii kale kadami alyadiyi as lamid yahay kala cufaa intaan lamid yahay naftiisii oo luuhu waala soo sheegi ka ahaa hmm. yani hadda asaxa meeshaan kuul oo kale ma ah asaxul oo kale ma aha walaakin in kaana milahu asaxaan huwa kale maaha hadii maslkiisa oo kale asiyo naftiisi yani waxa soo sheega dhan